alxamdu lilaah rab alcaalamiin wsala allahu cala muxamed wcala aali muxamed wslama tasliima kaiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wla tajcal ma callamtana wabaalan calayna waqfir lana waliwaalidiina walilmu'miniina walmu'minaat allahuma aamiin xadiiska toddobiyo sagaashan can ibni cabbaasin can inabiy sala allahu aleyh wasalama qaal nabigu waxau yihi calayhi salaatu wasalaam axaqu ma akhadtum calayhi ajran kitaabu allaahi caza wajal axaqu ma kii waxa ugu xaqnimo badan akhadtum calayhi ajran aa ku qaadataan mushqaayad waxaa mushqaayad ku qaadataan waxa ugu xaqnimo badan oo ugu fiican kitaabu ullaahi caza wajalla kitaabka ilaahay yacnii qur'aanka inaa ku qaadataan ujro waa wax mushqaayad lagu qaato ugu xaqnimo badan oo ugu sii fiican xadiidkan imaamu bukhaari mawdican hore wuxuu ku keenay isagoo mucallaqa oo aan sanadka taxaynin laakiin mawdic kale ayuu ku xidhiidhiyey oo isagoo mawsuula uu ku keenay marka isagoo xidhiidhsan ayuu xadiidku saxiixulbukhaari ku suganyey xadiidkuna sabab buu lahaa sababtu lahaa waxay tahay waa sababta xadiiska soo socda laftiisu sheegaayo oo ruqyo inay markaa sababtu ay ahayd oo qof xanuunsanayay oo la qaniinay in la yidhi ku tufa ruqyo dabeedna markaa ay yidhaahdeen waana oo waa naga seexateen oo namaydaan martisoorin sidaas aawadeed mushqaayad inaana siisaan mooye si kale idinku tufi mayno sidaynu ku arki doonno xadiiska soo socda insha allah dabeedna mushqaayaddii bay yeeleen tii bay ugu tufeen qofkii waa bogsaday mushqaayaddiina waa la siiyey nebigu markaasuu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaa mushqaayad ku qaadataan waxaa ugu fiican oo ugu xaqnimo badan kitaabka ilaahay oo qur'aanka ah marka sababtu ku soo arooray waxay ku saabsan tahay in tufitaanka cid lagu tufo qur'aankii oo dabiib ahaan loogu tufo iyadoo dawo looga jeedo in mushqaayad lagu qaadan karo sababtaasu ku yimi sababta caynkaasa ayuu ku yimi bal hadda xadiidka soo socdana aan akhrino xadiidka siddeed iyo sagaashan can abi saciidin qaal abi saciid waa abi saciidin alkhudri saciid ibnu maalik ibni sinaan wuxuu ka mid ahaa toddobadii saxaabi ee riwaayada badnaabay ayuu ka mid ahaa toddoba saxaabi oo toddobadooduba soo wariyeen kun xadiis in ka badan ayaa jiray saxaabada inta kale riwaayada laga hayaa kunka waa ka yarta laakiin toddobadaa saxaabi riwaayada laga soo wariyey ee axaadiista laga soo wariyey kun waa ka badantay sabcun min asaxbi fowqa alalfi qad naqaluu min alxadiisi can ilmukhtaari khayri mudar abuu hurayrata sacdun jaabirun anasun sidiiqatu wabnu cabbaasin kada bnu cumar waa toddobadaa weeye yacni toddoba saxaabada nebiga ka mida calayhi asalaatu wassalaam wa radia allaahu can asaxaaba mid weliba wuxuu soo wariyey kun xadiis in ka badan waa abuu hurayra iyo sacdi waxaa loo jeedaa abu saciid alkhudri wa sacd bnu malik ibni sinaan jaabir iyo anas waa jaabir ibnu cabdillaah iyo anas ibnu malik sidiiqa waxaa loo jeedaa waa asidiiqatu bintu sidiiq waa caaisha radia allaahu canha ibnu cabbaas iyo ibnu cumar qala inطalaqa nafaru min asxaabi nabiyi sala allahu alayh wasalama fii safratin saafaruuha xata nazaluu cala xayin min axyaaءi alcarab abu saciidin alkhudri waxauu yidhi waxaa tegay koox min asxaabi nabiyi sala allahu alayh wasalam saxaabada nebiga ka mida calayhi asalaatu wasalaam fii safratin safar gudihii bay ku tageen safarkaasi waxa uu ahaa sariya ayuu ahaa ciidan sariya oo la diray ayuu ahaa safarkaasoo saafaruuha ay safreen xataa nazaluu ilaa ay ku degeen calaa xayin qolo ay ku degeen qabiil ama laf min axyaa'i alcarab lafaha carbeed ka mida ama jilibada carbeed ka mida ayay goor habeenah ku soo beegmeen fastadaafuuhum way marti weydiisteen inay marti geliyaan abu saciidin alkhudri waa ku jiray kooxdaasuu ka mid ahaa marti soor bay weydiisteen fa abow way diideen an yudayifuuhum inay marti sooraan oo marti geliyaan ayay diideenoo waa ka seexdeen faludiqa waxaa la qaniinay sayidu dalika alxay qoladaa kii ugu mudnaa ee odayga u ahaa ayaa habeenkii la qaniinay fasacaw lahu bikulli shay waxay ugu dadaaleen inay u sameeyaan wax kastaba bimacnaa wax kastay is yidhaahdaan waxbaa lagu dawayn karaa waa kula dadaaleen waa kula quusteen laa yanfacuhu shayun waxay kula dadaaleen shay kasta xaal aan shaynaba anfacayn oo wax wax taraya aanu jirin fa qaala bacduhum waxay yidhahdeen qaarkood oo ay qaarka kale ku odhanayaan low ataytum haaulaai arahd low ataytum haddaa u tegi lahaydeen haaulaai arahda kuwaas arrahda kooxda ah aa u tegi lahaydeen alladiina kuwaasoo nazaluu inagu soo degay oo bimacnaa inoo yimi haddaa u tegi lahaydeen laxasala almatluub oo la yidhaahdo lowdu waxay noqonaysaa shardiya waxaa laga yaabaa inaynu heli lahayn yani matluubka waa heli lahaynoo waxaa laga yaaba inu bogsan lahaa lacalahu an yakuuna cinda bacdihim shay ama lowda tamani laga dhigo low ataytum ma u tagtaan haaulaa'i kuwaas alrahda kooxda ah aladiina kuwaasoo nazaluu inagu soo degay ay tamani noqonayso lacalahu an yakuuna cinda bacdihim shay waxaa laga yaabaa qaarkood agtooda inuu ku sugan yahay shay anfacaya ruuxan la qaniinay dabeedna waa faatowhum waa u yimaadeen waa u tageen ataada mar waxaa loo isticmaalaa laazim marna waxaa loo isticmaala mutacadi faqaaluu waxay dhahan yaa ayuha arahdu kooxdiinanow ina sayidana ludiq sayidkayagiiyo kii noogu mudnaa waa la qaniinay wa sacaynaa lahu bikulli shay waa kula dadaallay wax kastaba laa yanfacuhu shaygaasoo laa yanfacuhu aan anfacayn ama laa yanfacuhu waxaanu kula dadaallay xaalaanu anfacayn oo damiirka lahu ku sugan ee maxalu jaryaalla laga xaaliyo fahal cinda axadin minkum min shay ma ku sugan yahay midkiin agtiisa innaba wax anfacaya ay u jeedaan shay anfacayay u jeedaan sifadii baa la xadfay fa qaala bacduhum waxay yidhahdeen bacdi ka mida saxaabadii nacam haa wallaahi innii la arqi allah baan ku dhaartaye innii anigu la arqii waa tufaa ruqyada ruqyada waa tufaa walaakin wallaahi laqad istadafnaakum falam tudayifuuna ha yeeshee allah baan ku dhaartay laqad istadafnaakum waa idin martisoor weydiisannay falam tudayifuuna namaydaan marti gelin oo namaydaan marti suurin waana xumayseen famaa ana biraaqin lakum xataa tajcaluu lana juclan famaa ana biraaqin anigu ma ihi mid idinku tufayaa lakum idinka mid idinku tufaya ma ihi ruqyo xataa tajcaluu lana ilaa aad noo yeeshaan juclan mushqaayad aad noo yeeshaan maadaama wanaag aydaan noo samayn oo noo ixsaan ayadaan noo samayn oo noo samafalin haddana idinma samafalayno ee waxa weye mushqaayad ilaa aad noo ballanqaadaan mooyaane si kale idinku tufi maayo fa saalixuuhum calaa qatiicin min alghanam way aqbaleen inay markaa waxa mushqaayad bixiyaan fa saalaxuuhum waa kula heshiiyeen calaa khatiicin goosan bay kula heshiiyeen goosankaasoo min alghanami adhi ah koox dhan oo markaa adhi ah yani marka waxa weye goosan adhi ah bay kula heshiiyeen waxaa lagu xambaarayaa inuu marka waxa weye qatiicaasi inuu mucayan ahaa baa lagu xambaaraya riwaayaadka qaarkood baa cayimayoo riwaayo nasaa'i sunankiisa ku soo wariye sunankubraha ayaa waxay sheegaysaa soddon adhiya inay ahaayeen inta lagula heshiiyey soddon adi ah inay ahaayeen caddadka saxaabadana soddon baabay ahaayeen sida riwaaye ibnu maajah iyo tirmidi soo wariyeen ay sheegayso caddadkooduna soddon bay ahaayeen markii dambena soddon baa lagula heshiiyey soddon adhi ah fanalaqa ninkii waa tegey yacni si markaa kii la qaniinay ayuu u tegey oo xaggiisa u kacay xaggiisaasuu aaday nusakha qaar halkaa waxay ku darayaan wa jacala nushadan xataa ka tegaysa lafteedu xagga hoose waa ku qoraysa marka way ka dhacday xagga sare fainalaqa waa tegey oo wuxuu aaday kii la qaniinay wa jacala wuxuu gudagalay yadfulu ama yadfilu labaduba bannaane inuu ku tufo ayuu gudagalay calayhi kaa la qaniinay korkiisa inuu ku tufo ayuu gudagalay tafligu wuxuu yahay neef bay u badan tahay laakiin in yar oo candhuufa la socota tafligu waa saas candhuuf yari waa wehelisaa laakiin candhuuftu ma badna waa yartahay yacni saas wey wa waxaanu ku akhrinayey alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin suurat alfaatixu ku akhrinayey yani hadda wuxuu u jeedaa suuraddo dhan waa min baabi itlaaqi aljuz'i wa iraadati alkul qayb suuraddii ka midaa ah la sheegay waxaana loo jeedaa suuraddo dhan baa loo jeeda riwaayadka qaarkoodna waxay sheegayaan ilaa uu dhammaynayo waa ku tufay fakaannamaa nushita min ciqaal waxaad mooddaa ninka in laga furayo xadhig in laga furaad mooddaa ninka biririx buu yidhi marka ninkii waxa weeye markaa dhibaataysnaa ee xanuunsanayey ee baxaadegayey wuxuu noqday si aad mooddo in xadhig laga furay yani cilladii iyo xanuunkii iyo dhibaatadii o dhan waa ka tagtay fanalaqa yamshi fanalaqa waa socday yamshi xaaluu markaa soconayo wuxuu soconayey wamaa bihi qalabah walxaal maa bihi qalabah iyadoo wax cillo ah ama xanuune aanu ku sugnayn qalabada waxaa laga tilmaamaya daa xanuun baa laga tilmaamaya maxaa xanuunka qalabo loo yidhi yacni xanuunku marka qofkii waa gedgediyayaa marba waxaa laga yaabaa baxadegga inuu gees isu rogo ya yanqalib min jiha ilaa jiha marka waxa weeye wax cillo iyo xanuuni xaalaynay ku sugnayn ayuu ninka socday riwaayo kale waxay caddaynaysaa faatixaday ku akhriyeen inay saddex goor ku akhriyeen riwaayo kalena waxaa ku soo aroortay inay faatixada toddoba goor ku akhriyeen taa dambaana markaa muctamad ah oo yacni tirmidi wakhayruh ayaa soo wariyey riwaayada toddobada tilmaamaysa ta saddexee sheegaysaana diidi mayso yacni caddadka badan ayaa muctabara maadaama maadaamuu soo arooray haddii toddoba lagu tufay saddex waa lagu tufay saddex iyo ziyaada waa lagu tufay marka alcadad alakhar baa laga soo qaadaya riwaayadka qaarkood waxay sheegayaan ruuxa ku tufayey inuu ahaa abu saciid laftiis ninka yidhi waa tufaa ya dabeedna la gorgortamay inuu abu saciidin khudri ahaa baa riwaayaadka qaarkood ay caddaynayaan qaala fa awfawhum juclahum aladii saalaxuuhum calayh wuxuu yidhi abu saciid waxay u wafeeyeenoo u dhammaystireen juclahum mushqaayaddoodii alladii kaasoo saalaxuuhum calayhi ay kula heshiiyeen markii dambe ballankii kagamay bixin waa u oofiyeenoo tiradii adhiga ahayd bimacnaa goosankii adhiga ahaa ee soddonka ahaa ee u ballanqaadeen way siiyeenoo waa bixiyeen fa qaala bacduhum bacdi ka mida nafarkii waxay yidhahdeen yani waxaa loo jeedaa kooxdii marka waxa weeye saxaabada ahayd ee sariyada ahayd ayaa cid ka midi waxay tidhi iqsimuu qaybiya inoo qaybiya haddaba fa qaala aladii raqa wuxuu yidhi kii tufay laa tafcaluu ha samaynina markaa ha qaybinta ha samaynina xataa na'tiya ilaa aanu u tegayno rasuulallaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaah ilaa aynu u tegayno Eh, ha samaynina inaa qaybisaan qaybiska samaynina oo fanadkura lahu dabeedna aynu u sheegayno naatiyay ku cadfan tahay fanadkura lahu aynu u sheegayno nabiga calayhi salaatu wasalaam aladii kaana ay aladii xasala kii dhacay aynu u sheegayno waxa dhacay ee xasilay oo fanandura dabeedna aynu eegayno maa ya'muruna aynu eegayno kuu ina amraayo aynu eegayno ama maa ya'murunaa muxuu ina amrayaa dabeed aynu eegayno amaada mawsuul laga dhigo ama istifhaamiye laga dhigo sababta uu sidaa u waxay tahay ishkaal baa galayoo waxay is armaynay bannaanayn baa markii dambe shubha ka gashay waxaana qaadateen waxayse u badinayeen inay bannaan tahay oo asalkii bay ku binaynayeen inay markaa mubax taho bannaan tahay faqadimuu calaa rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam waxay u yimaadeen nebiga calayhi salaatu wasalaam fadakaruu lahu way u sheegeen qisadii faqaala wuxuu ihi wamaa yudriika maxaa ku garansiiye o ku ogeysiiyey annaha ruqya in wax laysku tufa tahay ruqyo weyn inay tahay maxaa ku ogeysiye ku garatay faataxadu waa ruqyo weyn uma qaala dabeedna wuxuu idhi nebigu calayhi salaatu wasalaam qad asabtum waa asiibteen oo faatixada aa ku tufteen waa asiibteen ama ujrada aa ku qaadateen waa asiibteen bimacnaa shay qalado lamaydaan iman ee shay xalaalo bannaan baa la timaadeen iqsimuu qaybiya in labadaba lagu xambaarana waa dhici kartaa oo la yidhaahdo inaad ruqyada ku tuftaan iyo inaad ujro ku qaadataan labada mid walba waa asiibteen oo midnaba dembi kumaydaan gelin shay xalaala la timaadeen iqsimuu qaybiya wadribuu lii macakum sahma anna ii yeela macakum idinka la jirkiinna sahman saami ii yeela anna wax iga siiya fadaxika anabiyu sala allahu alayh wasalam markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu qoslay nebigu adduunyo jacayl markaa kama ahayn adduunyaduna markaa waxa weeye kuma dadaali jirin waynu arki doonnaa xadiis soo socda oo tilmaamaya buurta uxud haddii markaa dahab looga dhigi lahaa inaynay markaa ku raagteen oo saddex habeen hadday ka soo wareegaan wuxuu markaa ama jihaad u kaydiyey ama dayn u kaydiyey mooye waxba inaynay kaga hadheen hadda waa buur dhan oo dee intee la-eg oo dahaba ah. laakiin hadalkan wuxuu u yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam si nafahooda ayna waxba u xagan waa tatiiban likhaairihim yaga khaatirkooda iyo niyadoodu doonayay inuu wanaajiyo oo innaba markaa laabtooda aynay waxba gocan oo aynay isu odhan war mala wax laga fiican yahay oo marka waxaweeye ama ishkaal leba markaa la timaadeen iyo wax la mida ama waxaweye hadday doonto ha bannaanaatee marka waa shay makruuho markaa yani waxaweyaan in la sameeyaa aynay markaa habboonayn calaa kulli xaal waa tadyiiban liquluubihim khaatirkooda iyo qalbiyadooda si uu marka waxa weeye niyad sami ugu rido ayuu marka hadalkan u yidhi oo ugu caddaynaayo in marka ay xalaal taho inaba shubha ayna lahayn qisadan xadiiskan iyo xadiiska hore saasay isla noocu yihiin marka xadiiska qisada halkan ku sugan ayaa xadiiska horena u sabab ahay markaasuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam ina axaqa ma akhadtum calayhi alajra kitaab allah oo saas yadaa ku yidhi waxyaalaha laga qaadanayo waxaa ka mid a inta aanan masaa'isha aanan gelin xadiiska waxaa ku sugan nafar iyo rahti baa ku sugan waxaana haaliban loo isticmaalaa ilaa toban saddex ilaa toban baa loo isticmaalaa rahti culamada qaarkoodna waa ka badiyaan waxaa adigu laga qaataa calaa kulli xaal haalibku waa in marka ilaa toban loo isticmaalee in marmarka qaarkood wax ka badan cadad ka badan in lagu itlaaqi karo rahdi waana sida xadiidkanna loogu isticmaalay waayo saxaabada cadadkoodu waxay ahaayeen baa la yidhi soddon ayay ahaayeen waxyaalaha lagala baxayo xadiiskana laga daliishanaya waxaa ka mid a kow martisoorka in la dalban karo marka uu cid ku soo beegmaan markaa dadkii safarka ahaa inay markaa ka dalbi karaan inay marti sooraan taasina su'aashii la diidayay inaynay ahayn waayo martisoorku waa xaq ay martidu leedahay saas aawadeed saxaabadu waa dalbadeen fastadaafuuhum yacani waxay ka dalbeen diyaafo iyo martisoor waxaa kaloo laga qaadanayaa risiqa qofka loo qoray inaanu marnaba seegayn waayo iyagoo qoladaasi ku tala gelay inay qadiyaan oo go'aansaday oo arrinkiina ku fuliyey baa ilaahay si kale xaqii ugu dhiciyey oo dee kii ugu mudnaa ayna u badan tahay kii markaa waxa weeye diidmada u aabbaha ahaa ee u diiday inuu ahaa ayaa la qaniine dabeedna markaa xaqii intay xaqii ay ka rabeen iyo ziyaadaba waxay ku heleen dariiq kale ku heleen marka risiqa qofka loo qoray inaanu seegayn baa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa in cid la martisoori waayaa iyadoo uu ciddaa ku tacayunay inay martisooraan inay noqonayso shay madmuum oo xun inay noqonayso waxyaalaha fiicana in la sameeyaana waxaa ka mida martisoorka ka mida saas aawoodee khisaalka wanaagsan ee nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam markay khadiija sheegaysay waxay ku dartay martidana waad soortaa qaraabada waad xidhiidhisaa martida waad soortaa ila aakhirih waxaa laga qaadanayaa ruqyada markaa in la tufaa inay bannaan tahay laakiin waxay ku bannaan tahay yidhahaan culamadu bishuruud ashartu alawal ruqyada wax lagu tufayaa waa inay tahay qur'aanka ama ducooyinka ma'suurka ee marka waxa la soo naqliyey ama markaa wax la macno ah ama asmaa ullahi alxusnaa ha ahaato iyo ducooyin marka waxaweyan yani kale oo marka waxaweyan yani ma'suurka marka ku dhow ama ma'suurka macna ahaan waafaqaya iyo ashyaada noocaas oo kalea ah. shardiga koowaad waa inuu yahay qur'aanka ama adciya ma'suura ama wax la macna ah laba shardiga labaad waxaa loo shardinaya waa inuu yahay yani biluga alcarabiya iyo wax macnihiisa la fahmaya waa inuu yahay waxyaalo macnihiisa aan la fahmayn acjami ah waa inaan waxba lagu tufin waayo waxaa laga baqayaa inay gaalnimo noqoto ama shayaatiin la baryaayo ay noqoto dadka qaarkood baa waxay markaa akhrinayaan waxyaalo markaa aan macnahooda la fahmayn oo laga yaaba marka waxa weeye inay yidhaahdaan waxaa la akhriyaa markaa karkadan karkadan waxyaalo marka noocaasoo kalea ama ay yidhaahdaan ahiya sharahiya oo ay leeyihiin yacnii laba isim bay la magacna tahay waa inay muxaqaq u hubin iyo ashyaa la mid a ah qaar baa waxay leeyihin yaa xayu yaa qayuum bay la macnata waxay hubanna maaha marka luqa carbeed iyo wax macnihiisa la fahmaya waa inuu yahay ashartu athaali waa inaan la ictiqaadin inay waxa weeye ruqyadu daatadeeda inay wax saamaynayso waa inaan loo rumaynin ee ta'siirka iyo saamayntu inuu yahay biidn illaah ilahay idankiisa waa in loo ictiqaadiya laakiin ruqyadaa wax bogsiinaysa waa inaan lays odhan ahlucilmigu waxay yidhaahdeen sida xaafid ibnu xajarba uu sheegaayo fii fatxi ilbaari culamo kalena ay tilmaameen saddexdaa shardi haddii ruqyada u dhammaystiran tahay culammadu waxay ku ijmaaceen inay bannaan tahay laakiin saddexdaa shardi haddii mid ka mida la waayo ruqyadaasi waxay noqonaysaa mid xaaraan ay noqonaysa mid xaaraana ayay noqonaysa waxyaalaha laga qaadanayo waxaa ka mid a ruqyadii in lagu qaadan karo ujro in lagu qaadan karo ruqyadii in ujro lagu qaadan karo ayaa ka mida waxyaalaha laga deliishanaya waxyaalaha laga deliishanaya waxaa ka mid a in ujrada marka hore lagula heshiin karo oo waxaweeye ujrada intaa iyo intaasa lagu ballami karo waxyaalaha loo deliishanaya waxaa ka mida ijaaradu inay bannaanta camal mucayana haddii marka weeye eh, ijaaro lagu heshiiyo ijaaradaasna ay macluumo tahay inay bannaan tahay camalkaasina bannaan yahay waxyaalaha xadiiska lagala baxaya waxaa ka mid a marka ruqyadii lagu tufo qofkiina bogsado in ujro lagu qaadan karo xadiisku daliil buu u yahay oo waa laga daliishanaya waxyaalaha laga qaadanayo waxaa ka mid a haddii waxa weeye mas'alo asalkii ibaaxada loo haysto walow yaan laba hubinbe in markaa lagu camal fali karo la qaadan karo marka shubha hadday timaado in marka la haynayo ilaa inta marka waxa weeye la hubsanayo laakiin marka hore in qabdigii lagu samayn karo oo wixii lagu qaadan karo mar haddii waxa weeye asalkii ibaaxada marka ay ku sugan tahay wax xaaraantinimeynayaan aan la haynin taasna waa laga deliishaday culammada qaarkood waa kala soo baxeen taasna waa kala soo baxeen waxaa laga qaadanayaa ciddii cid xumaysa Eh, inay markaa samayn karto ixsaan inaynay u samayn oo ay kula dhaqmi karto cadaalad oo markii waxa weeye ay martisoorkii ka seexdeen dee way la gorgortameen hadday marti soori lahaayeenna waxaa ka muuqata xadiiska inaynay sidaa ku sameeyeen walaakin wallaahi laqad istadafnaakum falam tudayifuuna fama ana biraaqin lakum xata tajcaluu lana juclan ya yani waxa wey noqonaysaa inay markaa sidaa la samayn karo saas aawadeed waa tii muuse ku yidhi nebi muuse calayhi salaam khadir yani maadaama martisoorkii ay ka seexdeen ay martisoori waayeen maad marka ujro ka darabtid markaa waxaad u samaynayso laakiin khadir sida uu yeelay wax ka baxsan markaa daatada shayga ayay ku saabsanayd oo dee waxa weeye khadir amar ilaahay buu sidan ku yeelay oo marka waxa weeye wax daatada markaa shayga ka baxsan ayuu sidan u yeelay xadiisku calaa kulli xaal masaa'il badan baa lagala baxaa masaa'isha lagala baxayna waxaa ka mid ah qur'aanka in ujro lagu qaadan karo masaa'isha ku tacalluqa waxay ku saabsan tahay mid waxay ku saabsan tahay in ruqyo lagu tufay in wax lagu qaadan karo midna waxay ku saabsan tahay tacliimta cid la baraayo in wax lagu qaadan karo midna waxay ku saabsan tahay waxaan labadaa shay ahay oo qur'aan ku tacalluqa in wax lagu qaadan karo haddii markaa ruqyo ay tahay qur'aankii lagu tufay waana la mid haddii marka waxa weeye adciye ma'suur iyo adkaar lagu akhriyana bannaan ah, lagu akhriyana waa la mide in wax lagu qaadan karo xadiiska u daliila markaa nasan ayuu ku tusinaya inkastoo bacdi dooneen inay awilaan oo yidhaahdeen eh, axaqu maa akhadtum calayhi ajran waxaa loo jeedaa sawaabka aakhira loo jeedaa laakiin siyaaqa xadiiska taa diiday waayo hadalkani sabab buu lahaa sababtuna waa inay tahay qadciyu dukhuul ay soo gudagelayso xadiiska soo gudagelayso ama naska soo gudagelayso wajzim biidkhaali dawaati sababi warwi can ilimaami dannan tusibi waxaad jasmisaa oo qadcisaa nusuusta sababta u saaxiibkii inay naska soo gudagelayso qaci oo sababulwuruudku xadiiska soo gudagelaayo oo sababunuzuulku aayadda soo gudagelaayo taa jazmi ogo shay maqduuca ka dhig ilaaba ilaa waa soo gelaya dhee sababtu meel la uga bixi mayso warwii can ilimaami dannan tusiibi imaam maalik isaga waxaad ka warisaa danni oo waxaad tidhaahdaa inuu soo gudagelaayo waa danniyu dukhuul ee qaci ma yani naqligu siduu yahay ad imaam maalik naqligiisu siduu yahay ayaad marka asiibaysaa marka ta'wiilkaas ajran ku awilaayo sawaabka aakhiro in laga tilmaamayo waxa weeye waa mid marka aan saxiix ahayn shayga labaad oo ku saabsan in qur'aanka tacliimtiisa cid la baraayo ujro lagu qaato waa mas'alo culammadu isku khilaafeen laakiin jamaahiiru ahlicilmi waxay leeyihin waa bannaanta jumhuurka culammadu saasay ku tageen abu xaniifa isagu waxau yidhi maya markaa qur'aanka tacliimtiisa cid la baraayo in ujro lagu qaataa ma bannaana waayo barista qur'aanka cid la baraya waa cibaado cibaado mar hadday tahayna cibaado ujro laguma qaadan karo tan ruqyada lafteeda qiyaasku wuxuu keensanayaa agtooda in ujro lagu qaataa inaynay bannaanayn laakiin waxay uga leexdeen qiyaasku siduu keensanaayo liajli alkhabar xadiiska daraaddii sida shuraaxda qaarkoodba tilmaamayaan marka masaladaa nasku ku soo arooray naskaan u daynay yidhahdeen laakiin inta kale waxaa la odhanayaa waxa weeye ma bannaano ayaa la odhanaya taxaawi oo isaguna markaa xanafi ah markuu masaladaa sheegayey wuxuu yidhi qur'aanka barista dadka la barayaa waa faral marka shay farala waxba laguma qaadan karo qowlkiisa nadar baa ku sugan waayo qur'aanka dadka in la baraa dee farducayn ma aha oo dadku inay bartaan baa dee qadarka faatixada garanaya ay ku tukanayaan inay faral tahay laakiin qur'aankao dhan inay bartaan dee faral kuma aha in la baraana marka waxa qur'aankao dhanna dee faral ma aha saas aawadeed tacliilka uu sheegayaa mid waxaweye mawdica markaa waafaqaya maaha jamaahiiru ahlicilmi waxay leeyihiin tacliimtii cid la baraayey waa lagu qaadan karaa ujro culamada jumhuurku waxay deliishanayaan xadiiska cumuumkiisay deliishanayaan qolyaa kale waxay leeyihiin xadiisku wuxuu ku saabsan yahay masalada gaarkaa ah. jumhuurku waxay isticmaalayaan qaacidada ah alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab tixgelinta waxa le lafdiga caamnimadiise sababta gaarnimadeeda ma laha marka tacliimtii waa soo gudagelaysaa cumuumka waa midda kale tacliimta xadiis gaarana waa loo deliishaday idhab faqad ankaxtukaha bima macaka min alqur'aan faqad mallaktukaha bima macaka min alqur'aan in nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam gabadhii nafteeda u soo bandhigtay nabiga calayhi salaatu wasalaam oo nabigu intuu eegay oo indhaha sare u raaciyey hoos u raaciyey ayuu iska aamusay waa ka jeestay wax jawaaba ma siin saxaabi meesha joogaa wuxuu fahmay nebigu calayhi salaatu wasalaam maya inuu ku yidhaahdaa inay ku adkaatay laakiin aanu hadda niyad u ahayn laakiin uu maya u odhan waayey inuu ka baqay inay qalbi jabto oo markaa arrinkaasi culays ku noqdo iyo dhibaato saxaabigii baa hadlo wuxuu yidhi yaa rasuul allaahi haddaanad wax dana u lahayn aniga ii guuri adigu haddaanad wax dana u lahayn aniga ii guuri markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam oo markaa amray dee inuu doono markaa meher doono waxba waa soo waayey wuxuu ihi iltamis walow khaataman min xadiid wuxuu ihi maxaad haysaa wuxuu ihi go'ayga dee maradayda aan guntanahay maradaan sito wuxuu ihi maradaa sidato dee haddii adigu ay ku saaran tahayna iyadii waxba kama saarraa haddaad iyada siisana adiga waxba kugu hari maayaan ninkan doonaya inuu guursadaa dee niyad buu hayaa iyo waxa weeye inuu eh, yacni guurna waa rabaa cid sidaa kula sabraysana diyaar buu u yahaye laakiin kharash ma hayo nebigu wuxuu ku yidhi iltamis walow khaatama min xadiid war bal wax raadi kulaad kaatun bira aad soo hesho maryo badan xataa ma leh intaa markaasi tabes baa u marya ah wax kalena daaba ninkii waa tegey kaatunkii birta ahaana waa soo waayay markaasuu nebigu weydiiyey calayhi salaatu wasalaam maxaad qur'aan haysaa dabeedna wuxuu u sheegay qur'aanka uu xafidsan yahay uu sheegay nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam idhab faqad mallaktukaha bima macaka min alqur'aan faqad ankaxtukaha bima macaka min alqur'aan waxaan kuugu guuriyey qur'aanka kuweheliyaan kuugu guuriyey macnaha looga jeedo culammadu waxay u badiyaan agsarka culammadu in looga jeedo qur'aanka inaad bartaan kuugu guuriyey bacdi culammada ka mid oo u fasiray waa jiraan bimacnaa sharafta qur'aanka aad xafidsantaa kuugu guuriyey oo yidhi ninku sharaftuu leeyahay gabadhuna waxbay kaga intifaacaysaa oo sharaftii waxbaa ka gaadhayaa marka le waa zawjatu fulaan ninkii hadduu sharaf leeyahay yadudna tatasharaf bihi sharaf bay ku helaysa qisadii ummu sulaym oo kale macnaheeda u fasiray oo ummu sulaym markii yacnii guurkeeda uu soo dalbay ama u khidbeeyey nin markaa aan islaamin ayay waxay tihi adoo kale lama celiyo ha yeeshee dee gaal baa tahay anna muslimad baan ahay iima xalaaltii haddaad doonayso inaad i guursato islaam weliba meheran islaamnimada ahaynna kaa dooni maayo aniga islaamnimada ii mehera sidii baana lagu asixiyey ninkii waa islaamay meher kale lama weydiin marka culamada qaaroo saasoo kale u fasiray waa jiraan oo yidhi bimaa macaka min alqur'aan macnahaasaa laga tilmaamaya laakiin badanka culamadu waxay u badiyaan in laga tilmaamaayo tacliim in looga jeedo inuu baro waana sida arjax ah riwaayana waa la soo wariyey maqaal ku sugan yahay oo sunanka ku soo aroortay abu daawuud yani facallimha sheegaya ishriina aaya calaa kulli xaal hadday riwaayadaasi sugnaato culamada qaar baa xoogaa cilleeyey waxay noqonaysaa in marka macnaheedu waadix macnaheedu in waadix calaa kulli xaal masaladaa ku saabsan waxa weye tacliimta haddii abdaacdii lagu banneeyey cala alqawli araajix oo budcigii lagu bannaysanayo maal kale in lagu qaadan karaana inay bannaan tahay baa laga qaadanaya marka qowlka saxiixa waa sida jumhuurka ay ku tageen in shaa allah oo ah tacliimta qur'aanka cid la baraayo inuu jaro lagu qaadan karo wixii laakiin labadaas mawduuc ka soo hadhay ruqyada iyo tacliimta wixii ka soo hadhay qur'aankii ujro laguma qaadan karo axaadiis waa la soo wariyey tilmaamaysa inaan waxba lagu qaadan oo culammadu sixadooda isku hayaan axaadiista badanka culammadu waa daciifinayaan inkastuu sheekh albaani xoogaa marka axaadiista isku kabkabay oo waxaweeye markaa uu isku quweeyey eh, haddana markaa badanka culammadu way daciifinayaan bacdigoodna dalaaladiisa ayaa nadar ku sugan yihi macnahay tusinayaan oo markii hore mid marka ujro lagu heshiiyey ma aha markii hore mid tabarruc iyo marka waxa ilaahay dartii loo sameey bay ahayd kadib marka waxa weeye in wax lagu qaato iyadoo waxa weeye markaa tabarruc markii hore loo sameeyey ka annahu camalkii khayrkii qofku uu la yimi uu ku noqonayo kale hadduu marka dambe ujro ku qaato marka macnaha caynkaasoo kale ayaa bacdigood marka waxaweye laga fahmi karaa marka dalaalada ayaa bacdi nadar ku jira marka badanka culamadu cala kulli xaal axaadiista waa daciifinayaan xadiiska marka waxaan yani ugu qawaysani wuxuu yahay waa xadiis aan marka tacliimtii ku caddayn ee si caama u diidaya qur'aanka in la cuno waa xadiiska ay soo wariyeen imaam axmed iyo abu yacla iyo tabaraani fi lawsad iyo taxaawi fi sharci macaani asaar iqra'u lqur'aana walaa taqluu fiih walaa tajfu canhu walaa ta'kuluu bihi walaa tastakfiruu bih xadiikaa sheekh albani wuxu odhanaya sanadkiisu waa saxiix xaafid ibnu xajarna wuxuu odhanaya fatxulbaariga sanaduhu qawiyun sanadkiisu waa qawi xadiiku wuxuu sheegaya qur'aanka ha cunina walaa takulu bihi yacni sababna male oo sababi kuma iman xadiiskan haddii naska caamkaa ah sabab uu ku yimaado caam ma noqonaya mise ma noqonaayo xoogaa markaa dee khilaaf yar baa ku jira addamaarta marka kan waxa weeye nas sidiisa u soo arooray ayuu ahaa qur'aankii ha cunina wixii kale calaa kulli xaal wuxuu noqonayaa labadaa shay wixii ka soo hadhay inay ku baaqi tahay walaa ta'kuluu bihi qur'aanka ha cunina ayay ku baaqi tahay marka saas aawadeed dadka dhintay in layha u akhriya dabeedna ujra la siinayaa waxay culamada qaarkood tilmaameen afarta madahabood inay isku waafaqsan yihiin inay xaaraan tahay ujradaa lagu qaadanaya ayna bannaanayn marka hore dhan qur'aanku amwaadda ma gaadhaya mise ma gaadhaayo khilaaf baa ku jira cinda ahli ilcilmi waa laisku khilaafsan yihi ujradan lagu qaadanayana yani markaa saasaa culammadu u diidayaan cumuumka xadiiskana waa gelaysaan walaa ta'kulu bihi ayay markaa gelaysa marka calaa kulli xaal masaladaasna saas yadaa bay tahay waxyaalaha loo baahayo in aad la ysaga jiro waxaa ka mida dumarka haddii ay dhacdo in lagu akhrinaayo ruqyo ama qur'aan lagu tufaayo waa in la yska jaraa in la taabto waana in marka cawraadkooda ay asturan yihiin oo marka waxa weeye iyaduna marka ay cawraadkoodu ay asturan yihiin marka lagu akhrinayana waa in khalwadii layska jiraa ikhtilaadkii iyo khalwadii iyo ashyaada noocaasoo kale waa in aad iyo aad laysaga jiraa cid markaa maxram u ah oo kale waa inay markaa joogtaa meesha waxaa ka iman kara waxyaalo badan oo kollay dee mukhaalafaada ayaa ka iman kara marka si mukhaalafaadka looga badbaado waa in marka lagu dadaalaa in la iska jiro umuurahaasoo dhan waa iyo aad la ilaaliyaa taabashada la taabanayana waa in layska ilaaliya oo cidda ku akhrinaysa haddayna mar maxram u ahayn zawjan aanay u ahayn gabadha ajnabigaa ah inuu taabto waa inuu iska jiraa taawiilka dadka qaarkood ayaa wiilanayaan oo odhanayaan dhakhtarkuba inuu taabto waa u baahan yahay ama wakhtiyada qaarkood waa loo banneeyaa wixii xaaja keensato mawdican oo kale marka waxba kama imanayso waayo dhakhtarka taabashadiisa yacni wax gaara isaga ku xidhan oo dadka kale marka ayna ka garanayn isagu waxa weeye wakhtiyada qaarkood dee meesha waaba qalaya yacni xaajadu markay keensato wakhtiyada qaarkood waa eegayaa si uu marka xanuunka markiisa marka u hubsado wakhtiyada qaarkood waa taabanayaa wax kastoo cudurdaar marka uu keensadana markaa xaaladda noocaasa waa bannaanaanaysaa haddii cid laga maarma ayna jirin eh, isaga laftiisa haddii la helaayo maalan eh, gabadhii in gabadh loo helaayo dhakhtarada ah oo aqoontii garanaysa in nin loo geeyo ma aha waa in markaa gabadha loo geeyaa nin maxrama haddii la helayana iyadana laa ishkaal in ninkaas loo geynayo oo aqoonta markaa isagu leeyahay haddii waxa weeyaan markaa aan labada midnaba jirin yacni nin muslima oo dhakhtara ah in loo geeyo weeyaan marka isaga aqoonteedii garanaya wakhtiyada qaarkood xanuunada waxyaalahay ku kashfiyaan waxaa ka mid a ah inay marka waxa weeye mawdica markiisa marka ay eegaan ama ay taabtaan ama ay hubsadaan yacni marka wakhtiyada qaarkood mawdicyada qaar eegista uu eegaayo waxaa laga yaabaa inuu marka nooca xanuunka markiisa marka inuu ku garto calaa kulli xaal saas aawadeed taawiilka la awiilanayo oo la odhanaayo waa u bannaan tahay yani dhakhtarka itlaaqa kuma bannaana marlabaadkana waxa weeye macno gaaroo ku xidhani ma jirto taabashada markaysa ninkani marka uu taabanayo yani waxa weeye maadaama uu isagu markaa qur'aanu ku akhrinaayo oo uu ruqyo ku tufaayo hadday markaa qaqabasho tahay cid kale waa inay markaa qaqabataa hadday tahay waxa weeye markaa gujin oo kale iyo wax la ay tahay ama markaa wax ku dhufasho yani waxaa kaga habboon yani markaa dadka kale ayaa markaa kaga habboon isagu markaa inuu ku ekaado yani waxa weyan wixii u bannaan mukhaalafaadka aad iyo aad isaga jiro ayadana noqonaysa xadiidka sagaaliyo sagaashan can isacbi bni jahaama ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaal asacbi bnu jahaama saxaabiga la yidhaahdaa waxa uu rasuulka sala allahu aleyh wasalam ka sheegay in rasuulku yidhi laa xima ila lilaahi wa lirasuulih laa xima ay laa maxmiya dhul la ilaaliyaa ma jiro oo la seeraa ilaa lilaahi wa lirasuulih in allah dartii loo seeraayo mooyaane iyo rasuulka sala allahu aleyh wasalam dartii in loo seeraya mooye dhul kale oo la seeraa ma jiro xadiiskan bukhaariiyo muslim way isku waafaqeen laaximana waxaa laga tilmaamayaa laa maxmiya ayaa laga tilmaamayaayo macnuhu mafcuul buu dhacaya marka dhul la seerayo oo yacni laga ilaalinayo xoolaha dadka laga ilaalinaayo ma jiro in allah iyo rasuulkiisa dartood loo seerayo mooyaane bimacnaa maslaxa caama in loo seerayo mooyaane culammadu waxay yidhaahdeen allah waxaa loo sheegay litabaruk baa loo keenay ee waxaa laga tilmaamayaa in rasuulka sala allahu aleyh wasalam dartii in loo seerayo mooyaan bimacnaa rasuulku waa seeri karaa oo maslaxada caamka waa u seeri karaa waana dhacday nebigu calayhi salaatu wasalaam dhulka qaarkood inuu seeray waxaa loo seerayey geela markaa oo kalea loo seeriyey marka culammadu waxay yidhaahdeen waxaa loo seeri karaa xoolaha sekada in la daajiyo waa loo seeri karaa waxaa kaloo loo seeri karaa fardaha lagu dagaalamayo lagu jihaadaayo iyagana in la daajiyo waa loo seeri karaa waxaa kaloo khulafada qaarkooda ay markaas sameeyeen khulafaau raashidiinkii bacdi ka midii geela baadida ah laftiisa inay ku xareeyeen oo geliyeen xoolihii baadida ahaa inay geliyeen dhulkaas seeraha waxaana la soo wariyey in marka cumar ibnu khadaab markaa dhul uu seeray oo sharaf iyo rabada labada meeloodba inuu markaa seeray marna waxaa loo soo naqliyaa saraf inay meeshu tahay saraf iyo rabada waana laba mawdicoo jira yacni sharaf markaa meesha la yidhaahdaa xaggii rawxa ayay ahayd sharaf arawxa sarafna xagga makay u dhoweyd sarif yani waxay u dhoweyd xagga markaa maka ayay u dhoweyd rabadana markaa iyaduna waxay ahayd meel waxa weeye markaa madiino yacni agagaarkeeda ku dhow bay ahayd aa meeshii markii dambe u baxay una ku dhintay waxaa kaloo la soo wariyey nebigu calayhi salaatu wasalaam naqiic inuu markaa seeray waa la soo wariyey calaa kulli xaal meelaha la seeraayo waxaa loo seerayaa maslaxa caama maslaxa khaasa waxba looma seeri karaa la yidhi oo dadka muslimiintu waxay wadaagaan almuslimuuna shurakaau fii alaaa saddex bay wadaagaan muslimiintu waxay wadaagaan almaau waalkala'u waxaa ka mid ah biyaha iyo daaqa ayaa ka mid ah maadaama biyihii daaqii la wadaago in la cashiimaysto biyihii iyo daaqii caamka ahaa oo dadka kale loo diido dee markaa uma bannaana hadday biyihii marka waxaweye mawdicu isagu qatay oo berkad iyo wax la mida markaysaga ay ugu soo dareeraan oo ay u soo galaan xaalka noocaas iyadu waa ka duwanta laakiin biyo caamo markaysaga dadka u dhexeeyaan anigu seeranayaa oo cidi acbi mayso dee ruux ma odhan karo wakadaalik daaqa caamkaa baan seeranayaa iyadana ma odhan karo laakiin hadduu marka waxaweeye soo gurto yacni cawsoo kale soo gurto walow meel caamaba ha ka soo gurtee oo ugu talagalay markaysagaa inuu dee wixiisa markaa daajisto oo uu isagu markaa soo qaato oo uu halkiisa keensado ta noocaas iyadu waa ka duwanta marka cidda wax seeri kartaa rasuulka sala allahu alayh wasalam inuu ahaa ayaa laga qaadanaya xadiiska oo dadka kale inay wax seeraan inay ahayn aaxaadu nnaas baa wax iska seeranaya wax jira maa waxa kala duwan dhulka mawaadkee ruuxu u nooleeyo iyo dhul seera iska ah meel mawaadtoo markaa cimraanka ka fog meelahan la degan yahay loo baahan yahay oo iska cidla ah dhulka caynkaasoo kale ah hadduu markaa ruuxu isagu nooleeyo noolaynta u nooleeyo ayuu ku mulkinaya man axya ardan maytatan fa hiya lahu yacni dhul markaa waxa weeye markaa eh, aan noolayn ruuxa nooleeye camira axaadiista qaarna waxaa ku yimi man acmara ruuxa camira oo cimaaro ku sameeya oo wax ka dhisa oo wax ka qoda oo bino ka sameeya yacni oo wax ka beera yacni waxa weeye ashyaada noocaas dhulkaasi isagaa yeelanaya isaga ayaa yeelanaya meesha hadday mawaad tahay oo ka fog tahay meelaha la degan yahay ka fog tahay eh, ahlucilmiga qaarkood waxay qabaan ixyaaga uu nooleeyey buu ku mulkinayaa noolayntaasuu ku mulkinaya meelahan la degan yahay loo baahan yahay waa in markaa uu ka durkaa meel cidla iska tahay noolayntaas inuu ku mulkinayo baa xadiiskaas markaa laga qaadanaya noolayntiina waxay noqonaysaa inuu markaa dee ka sameeyo ceel ka qodiya berked ka qodiya dhisme ka dhisiya yani waxa weeye yani markaa dhir ka beeriya wahaakada waxaa kale jira alixyaa iyo altaxjiir wax la yidhahdo ataxjiirku waa maxay waa in dhulkii la calaamadiyo oo hareeraha kaabada laga taago taasi noolayn maaha mulkii dhammaystiranna ruuxu ku qaadan maayo ku yeelan maayo yani waxa weeye inuu markaa kaabada ka taago hareeraha noolayn ma aha waxaa la yidhaha taxjiir waa dhagaxayn iyo calaamadin wuxuu ku yeelanayaa axaqiyo dadka kaleu uga dhow yahay laakiin ma mulkiin saas aawadeed culammadu waxay yidhaahdeen xukuumaddu waxay u qabanaysaa wakhti muddadaa ku noolee hadduu muddadaa ku nooleeyo ninkaa kaabadaynaya calaamadinaya masalanoo kale in lagu yidhaahdo khulafada qaarkood waxay yidhaahdeen saddex sano waa inaad ku noolaysaa saddexdaa sano gudaheeda hadduu ku noolayn waayo xukuumaddaa ka qaadaysa waxa uu ka taagtaagayna ka burburinaysa marka taxjiirku ma aha markaa noolayn maaha mulkigiina markaa ka iman maayo sida saxiixa waa saas wey marka dhulka mawaadka waa saas wey ruuxi markaa inuu sameeyo dhul aanu markaa yacni uu iska seeray ta noocaas ah inaanu samayn karin baa xadiiskani ku tusinaya oo shakhsigu aanu wax seeran karin iqtaac wax la yidhahda qudheedu waa jiraan iyaday culammada qaarkood anwaac u qaybiyeen xukuumaddu waxay u goysay oo iqtaac loogu talagalay inuu ku intifaaco iyo iqtaac loogu talagalay tamliik ashyaadan adigu cala kulli xaal culammadu waa ka hadlaan waa masaa'il kaleo iyadana ay ka hadlaan taasi waxay ku saabsan tahay xagga markaysa markaa xukuumadda iyo yani marka waxaweeye ruuxa marka waxaweeye inay iqtaac u sameeyaan oo meel u gooyaan marka iqtaacyada qaarkood waxaa looga jeedaa waa mid intifaac looga jeedo oo maalin oo dhulka la maalinayo maal looga dhigayo oo dhulkaa ka shaqayso oo marka ma lihid laakiin waraaqaha waxaa loogu sameeyey inuu ka faa'iidaysto oo uu markaysa markaa beerto oo uu markaysa markaa waxaan yani ka shaqaysto yani markaa ama muddo mucayana ama wax la mida yani saasoo kale badiba xukuumaduhu tay samayn jireen ta noocaasay ahayd waa jiri kartaa iqtaac tamliik looga jeedo kale iyada lafteeda calaa kulli xaal taasina waxa weeye ashyaabay markaa halkaasna jirtaan seeraha waxaa jira xadiis soo arooroo sheegaya alaa wa ina likulli malikin ximan boqor kasta waxaa u sugnaaday seere xadiiska miyaa laga qaadanaya inuu marka waxa weeye boqor kasta inuu wax seeran karo ahlucilmigu waxay dhahan maya xataa boqorku waxba ma seeran karo inuu seertaa uma bannaana oo yidhahdo aniga waxaygaa ii daaqaaya iyo ciddii igu alqaan leh baa waxa iyagu noo daaqayaan inuu xataa boqorku yidhaahdo mid u bannaan maaha waxay noqonaysaa hasbi cid khaas ayaanu hasbi ka samayna ummadda inuu hasbi ka sameeyey noqonaysaayo dadkii xoolahoodii u diiday yani markaa gidaarha ku wareejiyo amaba waxa weeye markaa gaar ha u dhigo marka waxaweye dadka ha ka celiyaan iyo xoolahooda ha ka celiyaan xadiikan hadda maxaa looga jeedaa ahlucilmigu waxay dhahen xadiiskan waxaa looga jeedaa waa ikhbaar bilwaaqic wixii jiray baa nebigu ka warramay calayhi salaatu wasalaam macnaheedu maaha inay bannaan tahay maaha alaa wa inna likulli melikin ximan inuu boqor kastaa seero samaystaa bannaan muraadku ma aha waa ikhbaar bilwaaqic waxa waaqicee jira in laga warramo uu nebigu sheegana waaqicuu taqriiriyo waa bannaanto waa sharci laga qaadan maayo waa shay mubaaxa laga qaadan maayo sharcigana amsilay ku leedahay waxaa ka mid ah xadiiskuu nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam min alkabaa'iri shatmu rajuli waaliday wa fii lafdi lacnu rajuli waaliday qaaluu wa kayfa yashtumu arajulu waalidayh qaala yasubu aba arajuli fayasubu abaah wayasubu ummahu fayasubu ummah nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam kabaa'irta waxaa ka mida ah dembiyada waaweyn inuu markaa ninku nacdalo ama caayo labadiisa waalid waxay yidhahdeen rasuulka ilaahayow sala allahu alayh wasalam siduu labadiisa waalid u caayaya ama u nacdalaya qaala yasubu aba arajuli fayasubu abaah wa yasubu ummahu fayasubu ummah nin buu aabbihii caayaya markaasaa ninkaasina wuxuu ku jawaabayaa inuu kan caayay aabbihii isaguna aabbihii caayo ou yidhahda aabba lacaayo caayo aabba la caayuu ninbuu hooyadii caayaya markaasuu isaguna ugu jawaabayaa hooyacay ugu jawaabayaan aabbacay iyo hooyacay bay ku jawaabayaan waxaana la garanayaa ta noocaasa inaan looga jeedin markaa jawaaz waa mujarad markaa ikhbaar bilwaaqic waa haaliban sida dhacdaa laga tilmaamaya laakiin maaha inay bannaan tahay ruuxa aabbaha caaya inaad aabbihii caydaa inay ku bannaantahy ma walaa taziru waasiratan wisra ukhra nafna naf kale dembigeed xambaari mays marka ruuxa kale ee aan isagu markaa waxa weeye ku caayin ee aan aabbaha caayin dee inaad caydo tidhaahdo inankiisiibaa aabbahay caayay ama hooyaday caayay saasaan ku caayayaa shakhsigaa kale de waxaa la garanaya inay bannaanayn calaa kulli xaal amhilo badan bay noocaasi leedahay marka lagama tilmaamayo cala kulli xaal alaa wa ina likulli malikin ximan inay tahay markaysa markaa mid bannaan oo mubaaxa inay tahay ma garanay nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu wax seeri jiray maslaxa caammana u seeri jiray oo yacni fardaha lagu jihaadaayo iyo xoolaha zakada iyo waxa la midkaa inuu markaa u seeri jiray garanay cidaan nebigii ahayni calayhi salaatu wasalaam wax ma seeri kartaa oo laa ximaa ila lilaahi wa lirasuulih rasuulkunbaa wax seeri kara miyaa muraadku mise macnahaan wuxuu u dhacayaa wuxuu rasuulku u seeri jiroo kale mooyaane wax kale waxba looma seeri karo oo calaa haadaa waxay noqonaysaa madaxda caamka ama imaamka guud ee muslimiintu inuu wax seeri karo culammadu masaladaa laba qowl bay kala yihiin bacdu ahlicilmi waxay yidhaaheen maye cid kaleo wax seeri kartaaba ma jirto saasay leeyihin laakiin sida saxiixaa culammaduna u badan yihiin waa in marka waxa weeye imaamka muslimiintu inuu seeri karo waxweeye oo u seeri karo maslaxada markaa muslimiinta inuu seeri karo marka xadiiskani wuxuu ibtaalinayey seerayaashii la yska xidhanayey oo waxay samayn jireen dadka waxa weeye marka e, madaxda ah wakhtigii marka waxa weeye jaahiliyada qabla alislaam ey bay soo kaxaysan jireen markaase eygaasay marka waxa weeye markuu ciyo ilaa cidiisa inta laga maqlo ayuu gees walba u soo xidhan jiray markaasuu odhan jiray waa seerahaygii tii marka waxa weeye waa la buriyey oo waxaa lagu buriyey laa xima ila lilaahi walirasuulih saasaa lagu buriyey haddaba markaynu garannay in markaa cid kale wax seeri karto oo saxaabadii marka waxa weyaan yacni wakhtigoodiiba la seeray oo khulafaau raashidiinkii bacdi ka mida ay seereen oo cumar ibnu khadaab uu seeray saxaabadii kalena aynay ku inkirin waxaa laga qaadanayaa inay markaa bannaan tahay cidda maqaamkii nebiga calayhi salaatu wasalaam joogta bimacnaa ummadda maamulaysa ee xilka guud haysaa ee imaamka ahi inuu isaguna wax seeri karo oo nebigu wuxuu u seeri jiray oo kale inuu u seeri karo taa haddaba culammadu waxay u shardiyeen saddex shardi ashartu alawalka seeraya waa inuu yahay yani waxa weeye marka imaamkii waa inuu yahay ashartu athaani wuxuu u seerayaa maslaxa khaasa waa inaynay ahayn ee waa inay noqotaa maslaxa caama yacni fardaha lagu jihaadaayo xoolaha marka waxa weeye zakada ah waa inuu marka ashyaadaas loogu talagalay xoolaha baadida cidle aan la garanayn yagana waxa weeye waa la gelinayaa bay yidhaahdeen sida markaa khulafaa raashidiinka qaarkood ba ay sameeyeen waxay kaloo culammada qaarkood ay haleeshiiyeen xoolaha iska daciifka ah ee aan daaq fog gaari karayn ya meelahan dhowna aan waxba ku oolin ta noocaasana waxa weeye waa loo gelin karaa laakiin taa badanka culammadu ma sheegin badanka culammadu ma sheegin iyadoo maslaxa khaasay kollay noqonaysaa inkastoo waxaweye dadkan dee kollay yacni waxaweeye xoolihii markaa inay ka jabaan ay halista u tahay haddii waxaweye xoolihii ay ka baxaan waxay culays ku noqonayaan baytulmaalkii bay markaa ku noqonayaan culays marka ictibaarkaasay ka eegayaan ictibaarkaasay ka eegayaan shardiga saddexaad waa in muslimiintii aynay dhibayn ee haddii darar muslimiinta ay ku keenayso xaalka noocaasa in la seeraa ma bannaanaanayso shuruudaha caynkaasay culammadu u dhigeen oo ay markaa ka reebeen hadda casrigan waxaa la isticmaalaa haddaba nooc markaa seera ah oo kaa ka duwan oo xukuumaduhu ay sameeyaan oo ay markaa waxa weeye markaa dhulka markaa daaqiisa dadka ay u kala reebaan oo si waxa weeye markaa waxaweye daaqu u baxo ayaa la odhanayaa marka waxa weeye xilligan waxa seeran halkaa ilaa halkaa wax xooli ma gelayaan markaasaa daaqi markaa waxa dheeraanayaa baxayaa dadkii intii kale soo daaqayaan hadhow baa marka wakhti dambe haddana loo furayaa dadkii markaasaa waxawe meeshii daaqi aad u dheeraaday ayaa markaana waxawe la gelinaya calaa kulli xaal noocaasi waxawe ma jiri laakiin maslaxada marka la eego mar hadday muuqato inay nafci leedahay dararna ayna ku keenayn kole nadarku wuxuu keensanayaa inay marka waxa weeye la ilxaaqin karo yani cid gaarana markaysa marka aynay noqonaynin ay noqonayso marka si caama in marka wax loo furayo yaga dantoodiina marka inay dani ugu jirto ay ka muuqato wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatuub ilayk intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idin kaga tegaynaa illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin وصلى الله وسلم على نبينا محمد مع تحيات إخوانكم في شبكة منهج أونلاين